sheekh uways oo kaleeto iyo ka dhacday mashaa'ikhda intooda badanba ka wada dhacday oo la arkay oo wuxuu mucjizadii nebi ciise oo kale ayaa lagu arkay eh, lagu arkay eh, eh, sheekh uways qolay soo martiyeen oo u yimaadeen markaasaa la yidhi xerta waa kuu sooraynaa sheekh iska fadhiista markay fadhiisteen yaa neef geela loo gowracay awr baa la soo qabtae waa la gowracay awrkii markii haraggii laga bixiyey yaa la yidhi aan sheekha jitaabin inta loo yimid baa layidhi sheekh awr geel baan damacnay inaan xerta u qallo iyo adiga idinku marti qaadno awrkii geela waxaa yeeshay nin islaameeda kaannagii waa noqon waaye mid u eg buu ahaa ninkiina hadda wuxuu noo dul taagan yahay haddaad labaatan rati isiisaan aqbali maya ratigaygii isii marka see la yeelaa mooye ratigiisii buu ratigii waa kan haragga laga bixiyoo la gowracay oo waa hore ilbihiis in la jarjaro keliyaa noo dhimman markaasuu yidhi haraggiisii saara haraggii baa la saaray markaasuu yidhi qum biidnii buu yidhi ma dhihin xataa biidnillaah qum biidniimi markaasuu horey ka istaag ratigii meeshiibu ka istaag ninkii dood ka qaba in qabuuriyiintu ay mushrikiin yihiin oo dood ka qabo odhaya annaga maya mushrikiin ma nihin saana diintii nebi maxamed ku haysannaa adinkana daadi ku sugan culimmadoodii waa ballaminay welina ninkii ballamin kara lagu yeeri albaabku waa furay albaabku waa furayan wakhti walbaan la meel ha geeyaan munaafiqka iyo jawhara nafiiska meel ha geeyaan awliyaa allahi adeeg meeshii looga yeero joogow jiilaani waa shirki baan leenahay kuwa caqiidaysanna muslimiin khaldan maana waa mushrikiin muwaxidiina muwaxidiintan aan gaalaysin dunuub aan ku gaalaysin macaasi zino dil dhaac kursi wax walbaa ku dhaco ilaahay hadduu waxidayo shirkii mushrikiinna beri ka yahay muslim caasi aan leh maxaan dhahaynaa muslim caasiya inkoo ilaahay waxidayo shirkiga mushrikiinna neceb yahay laakiin salaatuleyl buu taagan yahay toban masaajid buu dhisay laba kunoo agoonuu quudiyaa awliyadana waa caabudaa mushrig daalayaan leen aan leen mushrig daalaya camalka uu sameeyena waxaa weeye caaminatun naasiba taslaa naaran xaamiya camal lagu daaladooda naartana ku gelaya maxaa yeelay makhluuq buu caabudaya camalkan kaloo dhan waxba uma tarayaan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuura wa subxaanahu watacaala lain asragta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin wa subxaanahu walow asrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan ku ballansanayn toddobaadkii hore inaanu toddobaadkan ka hadli doonno cilaaqada ka dhaxaysa shiicada iyo qabuuriyiinta shiicada iyo suufiyada leh cilaaqada ka dhaxaysa oo nimankaa midaysay markaan leenahay ciraaqa waa xiriir xiriir labaa loo qaybiyaa mid caqadiya iyo mid siyaasiya xiriir caqadiya oo caqiidaha oo wax la rumaysan yahay oo diin laga dhiganaya ah iyo mid siyaasiya waxaan ku hormarayaa midka caqiidada dhanka caqiidada shiicadu waxay rumaysan tahay afarta oo ugu waaweynba ifnaa cashariya baatiniya zaydiya iyo nusayriya marka zaydiye laga reebo ilaahay keyrkii in la bari karo sida ahlulbeydka nebiga calayhi salaatu wasalaam cali xasan xusein faatima ilmihii xasan iyo xusein oo ay ka mid yihiin maxamed albaakir ee uu ka mid yahay jacfar asaadiq ilaa xasan alcaskari laga soo gaaro ayay u yeertaan waa ku tawaafaan qabuurahooda waxay rumaysan yihiin qeybkaba inay og yihiin a'immada ahlulbeyt kitaabtoodana ku taallaa waxay qarsadaan bamahayo waxayna rumaysan yihiin nimankii ninkaas rumayn waaya inuusanba muslim ahayn a'immada u rumayn waaya inay qeybka og yihiin waxaana ka helaysaa kitaabkooda caankaa la yidhahda alkaafi waxa ay ka rumaysan yihiin ahlulbeytkii nebiga idan dhanka caqiidada waxay rumaysan yihin makhluuq in loo yeerto lagu tawasulo waxna loo gowraco ficiliyanna way u sameeyaan oo waxay tagaan qabriga xuseyn ee ku yaalla karbala qabriga siti zaynaba loo yaqaana zaynaba binti cali ibni abi aalib oo ku yaalla magaalada dimashik qabriga weyn ee caankaa ah ee magaalada najaf kii kale kuufa saamara dhulkaasoo dhan waxay ku caabudaan oo ugu yeertaan dad dhintay oo a'imadooda khaasatan ahlulbeytka nebiga idan dhanka caqiidada suufiya iyo shiico shiicaduna mar hadday sidaa qabto suufi meelu joogana wuxuu qabaa ilaahay keyrkii in loo yar isaguna laa maxaala shaki male abuurahaan wuu ka dambeeyey oo shiicadu afar boqoloo sano iyadoo jirta ayuu xallaaj adduunka yimi tasawufkuna wuxuu ahaa markaas wax gaaban oo dadka micnaha suufiyada la yidhaahday dad iska zuhdiya oo cibaado badan bay ahayd ama xallaaj wuxuu ku siyaadiyey in kashfi wax la yidhaahdo uu jiro qeybka uu muuqanayo carshiga ilaahay uu muuqanayo looxul maxfuudka ay arkaan awliyanimadu darajo weynay tahay oo ilaahay uu siinayo tasaruf kawniya caalamka inay wax ka maamulaan taasaa marka hirgashay oo dad badan oo suufiyaha ku ta'asureen oo waxaad arkaysaa iyaga oo odhanaya abaadil weeye abaadil afarta nina adduunka maamushaa jirta qudbina waa loo yaqaana oo aqtaabtaasa caalamka maamulo ilaahay baana u wakiishada dheh awliyada waxaa ugu waaweyn oo sayidulawliyaa u yaqaanaa suufiyadu sheekh cabdulqaadir jiilaani shan boqol lixdan iyo kowdiibuu ku dhintay magaalada baqdaad nin caalima oo muslimo fiican inuu ahaabaa la sheegay oo madhabta xanaabilada madhabkiisu ahaa waxaa kuu soo haray marka goorma isbeddeshay tasawufkii waa xilligii xallaaj xallaajna waxaa kala wara waa la dila xalaaj dowladda cabaasiyintaa dishay inaan ogtiina waan rajaynaya waxaa ku soo xigay raggii kale busiri ibnu carabi iyo ibnu carabigii kale loohan jiray ibnu carabi alandalusiyi nimankaasoo dhan waxay dadka ugu yeereen in awliyada lagu tawasuro oo la baryo sida shiicada waxay awliyada ku kala duwan yihiin marka shiicada iyo suufiyadu shiicadu asxaabta nebigay lacnadaan oo caaya shiicadu asxaabta nebiga ayay wax ka sheegaan laakiin suufigu asxaabta nebiga waxba kama sheegay dhanka uuga fiican yahay waa intaas nin suufiya ma caayo asxaabta nebiga laakiin shiicadu waa gaalaysiiyaan cumar iyo abubakar iyo cusmaan iyo qaar badan asxaabta nebiga waxay kaloo gaalaysiiyaan xaasaskii nebiga caaisha iyo xabs intaa waa dhankii caqiidada arrin kaleo caqiidada oy shiicadu qabta jirta suufiyaduna ay qabaan maantana aan rabadhegayn inaad ku maqashaan qaar badan ayaa laga yaabaa inaanay ogayn oo isleeyihiin wadaadku waa wadaad yacni suufiyada iyo shirkigooda olla ah markaasu wuxuu raba ku riixaya madadhegaynaadan ku maqashiinaya suufiyadu inay rumaysan yihiin dadkii dhintay awliyadu inay soo noolayn karto ama wax dhintaa xayawaana inay awliyadu soo noolayn karto shiicadu way qabaan rajciya ayay u yaqaanaan oo aimada ahlulbeydku inay awooddaa leeyihiin way qabaan wayna qarsadaan marka ayaga gudahooda ninka shiiciga shiicigaa tago ayaa laga dhaadhiciyaa awood noocaasa inuu leeyahay ninka ahlubeytkaa tii nabi ciise oo kale ah marka shiica haddana lama joogto shiicadii shiicada loo yaqaanay ee ka soo jeeday ciraaq ma ahan hadda waa suufiya kuwa nala jooga waxaan jeclaa marka inaad la dhegaysataan suufiyadii oo rumaysan yacni qof dhintay maxaan neef dhintay oo geela shiikhuweys oo soo noolaynaya iyagii ku muxaadaraynaya shiikoodii uu ku muxaadaraynayo inuu maxamuud yahay aan filay macalin maxamuud ninka gobollada dhexe jooga ayaa ku muxaadaranaya gobollada dhexe soo ninkaas inuu ku muxaadaraynayo wuxuu leeyahay waxaan shiikha wuxuu soo martay asaga afkiisa ad kaga badanaysaa maxaa kayga ku falaysaa halkaa ila dhegayst sheekh uways oo kaleeto iyo ka dhacday mashaa'ikhda intooda badanba ka wada dhacday oo la arkay oo wixii mucjizadii nebi ciise oo kale ayaa lagu arkay nblagu eh, arkay eh, eh, sheekh uways qolay soo martiyeen oo u yimaadeen markaasaa la yidhi xerta waa kuu sooraynaa sheekh iska fadhiista markay fadhiisteen yaa neef geela loo gowracay awr baa la soo qabtay oo waa la gowracay awrkii markii haraggii laga bixiyey yaa la yidhi aan sheekha jitaabinno inta loo yimid baa la yidhi sheekh awr geel baan damacnay inaan xerta u qallo iyo adiga idinku marti qaadno awrkii geela waxaa yeeshay nin islaameed oo kaanagii waa noqon waaye mid u eg buu ahaa ninkiina hadda wuxuu noo dul taagan yahay haddaad labaatan rati isiisaan aqbali maya ratigaygii isiiyi marka see la yeela meeya ratigiisii buu yidhi ratigii waa kan haragga laga bixiyoo la gowracayoo waa hore hilbihiis in la jarjaro keliyaa noo dhimman markaasuu yidhi haraggiisii saara haraggii baa la saaray markaasuu yidhi qum biidnii buu yidhi ma dhihin xataa biidnillaahi qum biidnii buu yidhi markaasuu horay ka istaagay hmm. ratigii meeshiibuu ka istaagay haddee dadkii joogay baa sheegay saas u taagnaa markay sidaa u dhacday mayna maqlaysay shiiku wuxuu u soo martiyey qolo sheikh uweys baa dad u soo martiyey isagoo xeer la socda uweyska soomaaliya wey uweysulqaadiri albaraawi ee balaawa ka tegey markii dambena biyoole ku dhintay ayaa wuxuu u yimid xaafad buu yimid markii u yimid dadkii neef geelay u qaleen neefkii geela markay qaleen oo la gowraco haragga laga dhigay saasuu u leeyay ayaa waxaa dadkii ay go-aansadeen shiikha inay tijaabiyaan waxay tijaabinayaan karaamadiisa iyo awliyanimadiisa waxay yidhahdeen shiikhow neef aan ku khaldannay kii annagu aan lahayn maahan ninkii iska lahana wuxuu yidhi labaatan neef oo geela haddaad istiisaan ma raba kaygii ma raba see yeelna wuxuu yidhi neefka haraggiisa saara markaasuu u yimi wuxuu yidhi qum biidnii ku istaag yidhi aniga idankeyga xataa biidn illaahi ma ohan buyiri sida nabi ciise sheekh uways oo kaleeto iyo ka dhacday mashaa'ikhda intooda badanba ka wada dhacday oo la arkay oo wixii mucjizadii nebi ciise oo kale ayaa lagu arkay nblagu eh, arkay eh, eh, sheekh uways qolay soo martiyeen oo u yimaadeen markaasaa la yidhi xerta waa kuu sooraynaa sheekh iska fadhiista markay fadhiisteen yaa neef geela loo gowracay awr baa la soo qabtayoo waa la gowracay awrkii markii haraggii laga bixiyey yaa la yidhi aan sheekha jitaabin inta loo yimid baa la yidhi sheekh awr geel baan damacnay inaan xerta u qallo iyo adiga idinku marti qaadno awrkii geela waxaa yeeshay nin islaameedoo kaannagii waa noqon waaye mid u eg buu ahaa ninkiina hadda wuxuu noo dul taagan yahay haddaad labaatan rati isiisaan aqbali maya ratigaygii isii marka see la yeelaa meeya ratigiisii buu yidhi ratigii waa kan haragga laga bixiyo la gowracayoo waa hore hilbihiisi in la jarjaro keliyaa noo dhiman markaasuu yidhi haraggiisii saara haraggii baa la saaray markaasuu yidhi qum biidnii buu yidhi ma dhihin xataa biidnillaah qum biidnii buu yidhi markaasuu horay ka istaagay hmm. ratigii meeshii buu ka istaagay haddee dadkii jeeday baa sheegay saas u weydiinayaa marka yuxyi wa yumiit yaa ah cid kaleo wax noolayn karta miyaa jirta ilaahay nabi ciise awood buu siiyey wa tuxyi lmowta biidnii ilaahay wuxuu yidhi waxaad noolayn jirtay oo noolaynaysaa kuwa dhintay aniga idankaygaad ku noolaynaysaa nebi ciise arrintaa waa la siiyey laakiin uways ma la siiyey weliba waxay kaga sii dareen biidni illaahi ma orane uways wuxuu yidhi qum biidnii ritigi ritigiina waa istaagay ninka waxaa rumaysan maxaad leedihi diintee baa haysta muslim khaldamaynaya masaladu masale maaha basida oo uh, muta'awil qofku uu ta'awiilsan karo dadku u muxaadaraynaya hor fadhiya karaamaad sheikhu cabdilqaad wuxuu ka hadlayaa sheikh ways wuxuuna yidhi kuwa neef dhintay buu soo nooleeyey kuwa weli kuwaas aan arag indhaha laa karin kuwaas mushrikiinta ee ilaahay diinkiisii ka been sheegay kuwa weli aan arag waa shahaadana ayaa la fadhiya adiga indhaha allaa karin maxaa yeelay xaqiiq kuu caddaatay way dhaarta uluhiya rabbinimay maraysaa wax dhintay buu nooleeyey ninka qaba sheekh ways meediisii nabi maxamed hays waa inaan dareen lagu jiray caqiidiya halka shiicada iyo qabuuriyiintu waa isku caqiido waxaa kuu soo horay cilaaqaadkooda xagga siyaasigaa cilaaqaadka xagga siyaasiga maanta caalamka ka jira shiicadu waxay qabatay shir weyn oo loo yaqaan lajnatu taqriib bayna asunnati waashiica qaarkiin dadka caalamka la socda inay ogyihiin baan u malaynaya waxay diyaariyeen guddi loo bixiyey guddiga isu soo dhawaynta shiicada iyo sunniga guddigaas caasimadu waxaa looga dhigay saldhigga uu degayo magaalada u barakaysan shiicada ay u yaqaanaan qum oo iiraan ku taal iyaga magaalo barakaysan bay u yaqaanaan afar magaalo ah jaamacadood ayaa dadkooda isugu yimaadeen jaamacadda ashar oo suufiyada laga marti qaaday ashar oo culamo suufiya laga marti qaaday jaamacadda fas magaalada la yidhahdo fas waxay ku taallaa morocco oo culamo suufiya laga marti qaaday iyo jaamacadda zaytuna oo ku taalla waddanka tunisiya oo culamo suufiya laga marti qaaday saddexdaa culamo oo sunnigii matalaya iyo shiicadii ciraaq iyo suuriya iyo iiraan culimmadooda iyo waxay isugu tageen magaalada qum waxaa socday sanadku dhowaad waxaa socday yacni nadwa ama shir ay leeyihiin oo ay warbixin ku soo saarayaan shiicada iyo sunniga sunniga ay sheegayaan waa qabuuriyiin maaha aha sunnigii sunniga aha maaha shiica adiga kuu yeeran mayso shiica nin ilaahay keliya u yeerto shirki diiday ma rabto laakiin shiico kale haystaana walaalahooda kuwiiba marti martiqaadeen waxaa la isugu tegay qum warbixintiina waxaa laga soo sidaayay warbaahinta caalamka lajnada marka la soo saaray ninka guddoomiyahooda waa farisi waa nin shiico oo iiraaniya ninka labaadna waa carab aan u malaynaya masri inuu yahay oo suufiya ku-xigeenka lajnadaas lajnatu taqriib isu soo dhawaynta shiicada iyo sunniga iyo in laga ilaaliyo dadka dhexdooda cunfi iyo nacayb ayay wadaan shiica iyo sunni see isugu soo dhowaanayaan inta shiicadu ay gaalaysiinayso cumar bn khaaab abubakr asidiiq caaisha zawjtu rasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam xabsa binti cumar oo xaaska nebiga iyada intay gaalo u yaqaanaan see isugu soo dhawaanay intay u yeeranayaan cali bn abi taalib xasan xusayn zaynaba faatima see isugu yeea isugu imaanayn maya cidda ay isu imaanayaan annaga maaha marka ee waa suufiyadii go-aankii lasoo wada saarayna qodobadiisa waxaa ka mid ah labadan qodob baan idin sheegay ga almayaadiin ee suuriya yaalla ayaa laga baahiyey t tvga afka shiicada ku hadla waxaa la soo sidaaya labadii oday oo matalaya sheekhii farisiga shiicada ah iyo kii suufiga ee masriga ahaa ayaa waxay ku hadlayaan codka lajnada isku soo dhoweynta sunniga iyo shiicada wuxuu yidhi kii farisiya waa wada hadalle waan shirna waxaa go-aan lagu gaaray qodobo badan labaa ugu muhiimsan labada midu waxa weeye in gacmaha la isqabsado oo mar dambe dadka muslimiinta aan la kala qaybin in gacmaha la isqabsado oo dadka muslimiinta aan la kala qaybin oo uu ka wado shiicada iyo sunniga inaan loo kala saarin dadka arrintaasoo cadowga uu ka faa'iidaysanayo haddaanu nahay shadda shiicadaadu irkii shiiciga ahaa walaalaheenna sunnigaa walaalaheen weeye garabkuu qabsaday wuxuu yidhi isku baan nahay isku diin baan nahay isku qiblaan u tukannaa marka walaalaanna waa qodobka koowaad qodobka labaad cadowga kala qaybinaya muslimiinta in layska qabto aada fiiri qodobka labaad cadowga kala qaybinaya muslimiinta oo bide shirki wax sheeg sheegaya kaas bannaanka in layska dhigo oo la iska qabto weliba ma aanay qarin waxay yidhaahdeen asalafiya alwahaabiya baa la yidhahda asalafiya alwahaabiya saasuu yaqaan suufiyi madaxu ruuxaya inta shiicigu saas le hmm. ana macaanka sadiiq hmm. waa kula jiraa buu le waa runtiis waa la jira shiicigii markuu dhameeyey hadda waxaan ku soo dhawaynayaa walaalkay sheekh fulaan ibnu fulaan jaamacadda ashar buu ka socdaa isna waa la jeeda ninka guddoomiyaha labaada hadal baa layidhi isagiina intii kale ka hadlay wuuba ka sii daray ahlu misr iyo tunisiya iyo mararka maqrib ayuu si aada uga sii hadla wuxuu sii raaciyey wuxuu yidhi ogaada kuwa nagu dhex jirana kala finjilay shirka bidixda ku haya waa camiil cadowgaa soo adeegsaday muslimiinta diintooda inay fasaadiyaan bal u dhegaysta muslimiintu wuxuu ka wadaa dadka qabuuraha caabudaya qabuurahooda in laga waday doonayaan ma maraykan baa qabuuro in dadka laga wado doonaya mase yuhuud baa wuxuu rabaa dadka ilaahay inay waxidaan oo awliye ka tagaan maya isagaaba u dhisan undurmaan ma taqaana magaalada undurmaan waxaa ku yaala qabr weyn oo sheekh sudaan ay ku aaseen dhismaha qudbiga ugu weyn shirkad yuhuuda waa laga yaabaa inaad ila yaabtaan laakiin soo baara shirkada israa'iila ah waxay bixisay qudbigaas dhaqaalihii lagu bixin lahaa maxaa yeelay awliya lagu caabudaa ninku inta awliya caabudayana dee ilaahay xiriir lamana xiriirkan ilaahay iyo kala fogaynaya ilaahay inta la waxidayo oo keligii la caabudayo oo manhaju salafi saalix la raacayo cadowda ilaahay waa col yuhuudda waxaa u shaqeeya kuwa ilaahay u farigeynay siicada iyo qabuuriyiinta waxay col leeyihiin tawxiidkii nebi maxamed loola soo diray calayhi salaatu wasalaam dhanka kale markaan u dhigo ninka qabuuliga ama ah suufiga ah ee turuqu suufiya ah, waxba ay kala saaran hadday yihiin qaadiriya saalixiya zayniciya tijaaniya ma'saaniya sakaakiya shahrudiya ee naqshabandiya maturidiya ha ii kala saaran ashirki huwa shirki kulligood waxay isla qabaan makhluuq alle in loogu dhawaado awliya in la baryo isla qabaan kuwaasuna ahlulbeydka in la caabuday qabaan shiicadu way midoobeen cidda ay u midoobeenna waa ahlu tawxiid iyo wahaabiya bay dhahaan ama salafiya bay ku eegeeyaan laakiin manhajkii salafu saalix ina raaco ooba caqiido saliim waa ku ammaananaa bal waa ku faanaynaa inaan nahay calaa manhaji salafi saalix manhajkii saxaabada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam labada arrimood midna waa siyaasi midna waa caqiida waxaa ka mid shiicada iyo suufiyada yaa soo haray marka waxaa soo haray dadka ilaahay waxidaya dadkaas kuwa alla uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha dadka ilaahay rumeeyo alla ka baqa subxaanahu wa tacaala yacni meesha ilaa wactasimuu bixablila walaa tamuutunna ilaa wa muslimuun wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu alla ka baqoo ha dhimanina ilaa adinkoo ilaahay u hoggaansan mooye xarigga ilaahay qabsada ha kala tegina ilaahay mushrig iyo muwaxid calanka wada qabsada ma dhahayo xarigga waxaa qabsada la leeyahy oo muwaxidiinta afkaarta adinku aad ku kala tegsan tihiin iska dhaafo kitaabka iyo sunnada ku wada dhega walaa tafaraquu ha kala tegina ha iskhilaafina yuu alla la hadlaya mushrikiin miyaa ku jira qabuuriyiin miyaa ku jira calmaaniyiin miyaa ku jira mulxidiin miyaa ku jira shiica miyaa ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu kuma jiraan iyaga halkaas la fahmna caddaa allah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha ilaahay baa odhanaya alla ka cabsada walaa tamuutunna xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu muwaxidiinta alla wuxuu ugu yeerayaa inay xabliga ilaahay waana xabli ilaahay waa kitaabka sunada sunnada kitaabka iyo sunnada in lagu wada dhego kitaabka isagaa shirki kuu diiday mushrikiinna isagaa kuu diiday haddaad isfahmayso isdoqomayso oo iska tiraado tawxiidkana waa dhegaysan shirkiga kuwa wadana dhib uma arkayo beentaa weeye ilaahayna ma khiyaamito beentaa weeye daaquud haddaadan inkirin shirkiga ilaahay keyrkiisoo la caabudaya inta goori goor tahay oo adduunka aad ku nooshahay haddaadan inkirin oo weliba aadan colaadin adigay ku haysataa maalinta qiyaame ilaahay munaafiqiinta wuxuu ku eedeeyey inay cadowga ilaahay jecel yihiin inay u siman yihiin aalu tawxiid iyo aalu kufr inay taaquud daba socdaan go-aan baa loo baahan yahay qofka muslimka ah, oo uu ku naco taaquud shirki uu ku fogeeyo mushrikiinna ku fogeeyo mushrikiin fogee markaan ku idhaahdo muwaxidiinta walaalaysayo muwaxidiinta walaalaysa micneedu ma ahan dadka gaalaysiyo keligee waa muslima dheh aadu fiiri intaa tirooda caalamkao dhan keligeedaa muslima oo caqiidat alkhawaarij taas horaan uga hadalnay asaariqa ah. keligeedaa muslima beentaada kadaaba nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bada alislaamu gariiban wa sayacuudu gariiban islaamku hariib wax yaroo lala yaabo ku dhowo sidiibuu ku laabanaya caalamkao dhan islaam waa jiraa laakiin waa gariib waa maxay gariib waxaa ka fara badan shirkigii daaquudkii calmaaniyadii mulxidiintii kabuuriyiintii shiicadii kuwa marka laysku daro marka muwaaxidiinta loo fiiriyo intee bay ka leegyihin aad bay u yaryihin ee micnaheedu ma ahan hal xaafadoo ceelasha ku taal waa muslima caalamkuna waa gaalo waa riyotaas riyo ee ninkii taa ku jiro ilaah inu ka boqo oo toobadkeena waa ugu yeeri inkastoo dhan lahay ufuul ku jaqsan yahay waxaan u soo gudbayaa murjiada waxaan maalin walba caddaynaynaa waa shirki iyo mushrikiin waa shirki ufedeen shirki marabno aawo shirkigan mushrikiintiisa ficilkan faacilkiisii aawo dhulka laga miya ma joogaan miya ka hadda dhegaysanaya noweys baa soo noola yidhi iyo kuwa dhegaysanaya ee la caqiidada ah ameerikay degan yihin ameerika miyay degan yihin ma los angeles bay degan yihin iyo london maya soomaali af soomaali ku hadlaysa wey waa ka badan yihiin kuwa ilaahay waxidaya ee aan shirkiga ogolayn munaafiqu marka la yidhahdo masirka go ayaa colaada gelaysa marka ugu horreya shirkiga sheeg runtaa wallahi in baatilka dadka loo sheegay wey shirki wey markaad tiraahdo mushrik markaasu isha labaad furanaya xanaaq baa gelaya munaafiqa wara kan ilaahay waxiiday waa walaal kan ilaahay u shari yeelana waa cadow ilaahaye haddii shirkigii uu dad ku dhex jiro ilaa shirkigu waa caqiidada rumeey ninka ku dhex jira haddaadan colaadin seebaad shirki ku colaadi suurtagal ma tahay muwaxid baan ee tawxiid baan jeclahay muwaxidiinna ma jeceli shirki baan necbahay mushrikiin wax la yidhahdana maba aqaanba ameerikay jiraan iyo hindiya iyo qurayshtii hore aawa kamudeeay caabudeena aawa ilaahu yaa tiriya hal kilomitir ma dhamma meesha lagu caabudo kawrufee xaggana wax badan ma foga waxaa laga yaaba gidaarada inay fadhiyaan ama ay haddaba fadhiyaan ilaahay eyrkiga loo yeertaa waa blint aad bay u badanta waa dhaqan umad badani ku runtay in la caddeeyo ood ku cibaadaysato oo aad diin ka dhigato inaad beri ka tahay ayaa lagaa rabaa xabiib cali jafri ninka la yidhaahdo waa suufi waana mushrik haddaad isa weydiisa kaas <coughs> marka insha allahu tacaala waxaan ka hadlaynaa alqabuuriya qabuuriya waa mushrikiin ninka ilaahay keyrkii caabudayahay waa ahlu shirki ahlu shirki wax badan baan ka hadalnay culumay leeyihiin munaaqib akhristaan ilaahay diintiisiibay barbar mareen tawxiidkii bay colaadiyeen shirkigii iyo mushrikiinta dadka ugu yeedhaan annaguna tawxiidkii iyo muwaxidiintaan ugu yeernaa meexidka walaalayso shirkigana go waa caqiidadii nebi maxamed taasaan ku celcelinayna shiicadu colka ay qabto sunniyiinta u qabto iyo midka qabuuriyiintu sunniyiinta u qabaan waa islaasimeen hal cadowbayna noo noqdeen halka cadowna waxay u yaqaanaan muwaxidiinta shiinaha midka jooga ilahay reerkai caabudaya iyo midka faris iraan jooga ilahay reerkai caabudaya iyo midka geeska afrika jooga ilaahay reerkai caabudaya iyo midkii amerika jooga ilaahay keyrkii caabudaya ahlu la wadhaa waa walaalo ninka ilaahay waxide geeska afrika jooga kan ilaahay waxide indiya jooga kan ilaahay waxide amerika jooga kan ilaahay waxide jasiira carab joogana waa mu'miniin waa walaalo soo diin cad maaha halkaa in lagu kala baxaa wadaa magacii ilaahay dejiyey huwa samaakum almuslimiin man cabada allah waxdahu bilaa shariik nin alle keliya caabuday shirki la'aan alle keliya caabuday shirki la'aan yo mid ilaahay u sharig yeelayo ilaahay kayrkii u yeertay labadaasay u kala baxaan ummaddu ninkii dood ka qaba in qabuuriyiintu ay mushrikiin yihiin oo dood ka qabo odhanaya annaga maya mushrikiin ma nihin saana diintii nebi maxamed ku haysanna xadinkala baadi ku sugan culimmadoodii waa ballaminay welina ninkii ballamin kara waa u yeeray albaabku waa furan albaabku waa furan yahan wakhti walbaan la doonaynaa sababooda ah kuwiina ugu waaweyn meel ha geeyaan munaafiqka iyo jawaara nafiiska meel ha geeyaan awliya allaan adeeg meeshii looga yeero joogo jiilaani waa shirki baan leenahay kuwa caqiidaysanna muslimiin khaldan maana waa mushrikiin ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa dadka inaan u sheegno oo lagu kala baxo kitaabu sunna qolaan ilaahay waxido qolaan ilaahay u sharigayso waxaana rajaynayaa caaqil fara badan inuu dhegaystay warkii uu maxamuud ku hadleeyey hadda ee aan idiin daaray maktabyada ka raadiya maxaa ka rabtaan weliba muuqaal baa loo hela isagoo odhanaya shiikh uways baa riti soo nooleeyey ee yidhi kun biidni ninkaas waa mushrik ninka ka shakiya ninkii rumaysan shiikh uways baa nooleeyey wax dhintay nooleeyey gaalnimadiisa kii ka shakisanna isagaa mushrik noqonaya siday culamaau muslimiin yidhaahdeen man lam yukafir mushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafara cibaadadiinna iyo diinkiinna idaasada ninkii mushrikiinta ka shakiyaan gaalaysiin isagaa gaala ayay yidhaahdeen ahlulislaam kutubteenay noogu taalla waa nawaaqid alislaam waana ijmaac culamaa muslimiin isku raacsan yihin halkaa waxaan ku soo gabagabaynayaa colaaddii shiicada waan soo bilowna toddobaadkii hore ay u qabto ahlu sunniga iyagu colaaddii iyo dhibaatada ay muslimiinta u geeyeen baan gaar uga hadalna markaana waxaan ka hadalnay cilaaqada ayaga iyo kuwa kale ee sunniyiinta sheegtay ahlu ishraaga ee hadda jooga ee badan ee waddanka dhooban ee culummo sheegta ama halkaa ha joogaan ama xabiib jafrigii hadda la sheegaya masar jooga ha ahaado ama kuwa kalee jooga mararka ha ahaado ama kuwa kalee jooga waddanka la yidhahda yemen iyo suuriya ha ahaado ilaah keyrkii ninka u yeerta annaga cadow ilahay baan u naqaana cidda uu yeeranayna ma fiirnayno ama weli ama nebi ama geed wuxuu rabaa u yeerta alla kale u yeertaan rumaysannahay waxaan ku soo gabagabaynayaa qaala tacaala waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbii inahu laa yuflaxu lkaafiruun ninkii alle ma la jirkiisa cid kale u yeerta xujo uma haysta arrinta uu samaynayo macbuudka kale u yeertay alle iyo hebeloo yidhi wax xuja uma haysta alla yidhi xujadii ha keenaan maba haystaan ba waxa la gabanaya waa taas alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa burhaana lahu bi fa inamaa xisaabu cinda rabbihi ilaahay agtiisaa xisaabtiisu jirta arrinkuuse wuxuu yahay innahu laa yuflixu alkaafiruun gaalow inaanay liibaanayn ilaahay keyrkii caabudaya ilaahay baan ka baryaya wa huwa alcasiisu alxamiid inuu naga dhigo muwaxidiin saalimiin mukhlisiin rabbigooda caabudaya shirkiga mushrikiin beri ka ah muwaxidiina muwaxidiinta aan gaalaysin dunuub aan ku gaalaysin macaasi zino dil dhac wax walba ku dhaco ilaahay aduu waxidayo shirkii mushrikiinna beri ka yahay muslim caasi aan maxaan dhahaynaa muslim caasiya inta ilaahay waxidayo shirkii mushrikiinna necab yahay laakiin salaatuleyl buu u taagan yahay toban masaajid buu dhisay laba kunoo agoonuu quudiyaa awliyadana waa caabudaa mushrik daalayaan len maxaan len mushrik daalaya camalka uu sameeyena waxaa weeye caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya camal lagu daaladooda naartuna ku gelaya maxaa yeelay makhluuq buu caabudaya camalkan kaloo dhan waxba uma tarayaan waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manfuura wa qaala subxaanahu wa tacaala lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin wa qaala subxaanahu walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun allah allah subxaanahu wa tacaala ilaahay xaggiisa aanu cararno fafiruu ila allahi alwaaxid ilaxad keligii shirki iyo nifaaq calmaanihi iyo ilxaad meel walbay naga soo galeen iyadii baa islaamkii lagu dhacqasay markaasaan islaam moodaynaa ilaahay aan ku dhegna xarigiisa sunnadii nebi maxamed aan raacno walaalaha mu'miniinta ciddii ilaahay waxidaysa indha yarisa aan hadoo aan walaalaysanno ciddii ilaahay u shariyeelaysana aan colaadinno intaanan qabriga gelin qabriga iyo qiyaamaha intaanan ilaahay hortagin yowma almacaad ilaahay aana hortiisa tegin annagoo qaawan yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim maalinta maal iyo awlaad aanan waxba terayn ilaa ninkii ilaahay ula taga mooye qalbi nabadgalay ka nabadgalay shirki ka nabadgalay nifaaq ka nabadgalay xasad ka nabadgalay kibir qalbigaa nabadgalay baan ilaahay ka baryana qalbigaa nabadgalay ayaanu ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala ilaahu nagu hanuuni islaamka ilaahu diintaada nagu hanuuni ilaahu nebi maxamed kuwa raacay naga yeelo daahiran wa baatinan ilaahu cadowga tawxiidku waa badan yahay afka idowgel ilaahu cadowga tawxiidku waa badan yahay afka idowgel fa lacnat ullaahi cala alkaafiriin ilaahay lacnadiisa ha ku dhacdo cid kasta ilaahay diinkiisa la dagaalamaysa kitaabka nabi maxamed lagu soo dejiye xolka u ah sunnada nabi maxamed colaadinaysa ha caddaado ama ha madoodaado qaala tacaala ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira ilaahay baan ka baryayaa inuu nagu dilo iimaan inteennaan iyo in kaloo fara badan dadka iyo dadkana lunsanna ilaahay inuu hanuuniyo ilaahay baan weydiisanayn inuu hanuuniyo oo waddada xaqaa ku soo hanuuniyo kuwa hortaagan oo baatilka diinta uga dhigayana ilaahay inuu ka hor leexiyo huwa calaa kulli shayin qadiir wajazaakum allahu khayran wallahu subxaanahu wa tacaala aclam